qarashka meherkiyaa ugu horeeya diilkiyaa ka mid ah qofkii heli kara marka qarashka iska bixi kara oo meherna iska bixi kara meher mid baanbaana lama rabo waxaan la baxayn oo iska magac ah waxaas waa waxa lagu aakiro beelo ah, uusan qofkii meel ku ogeyn oo uusan diyaar u ahayn markii uun reerku kala tegaayo aa laga wada hadlaa markaasna waxaad moodaa madax furasho inuu wuxuu leeyahay hadda ma haye bal haddee hadda aan soo raadiye hadda sidaas bal haddii kale ha iska dhaafto taasu waxa weeye meher maahan meher soomaali ah waa in la iska daaya haddii cuquubad lagu mudanayo meher soomaaliya ah lagu mudanaya cuquubo soomaaliya ah hadday wax ku mudanaydo waa meher waxa ugu shar badan waxa weeye meherka waxaa la rabaa waa wax wax lagu gatay waa nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam shuruudda waxaa u xaqnimo badan in la oofiyo waxaad gabdhaha farjigooda ku xalaashateen waa shayga ugu xaqnimo badan waa shayga cuquubada deg degdega u ka timaado nabiga sala allahu calayh wasalam gabadhii u dhalay ee faatima aheed markuu cali oo ilmo adeer ay yihiin uu ku nikaaxiyey wax u hormariyo horumaraysaa loo baxsha meherka haddaad daynatana waa dayn sida tukaamada daynka laga daynto lagaaga sugayo usbuucaa lagu keenaa bilaa lagu keenaa adiga ma ogolid inta dayn lagaa qaato toban sana lala maqnaado adna afartan sanaad la maqanta markaasaa laleeyahay berri shiikh islaamta caruurta ii dhashay aan waxaan guursaday soddon iyo shan sano ka hor waagiina wixii laygula nikaaxiyey waxay ahaayeen boqol shilin boqolkii shilinna hadda shaqay maaye xala sameeya waa qiimo beel bal fiil meeshay ka dhacday bal hadda hal dukaan iyo hal baqaar iyo hal ganacsi oo ogol in soddon iyo shan sano lala maqnaado bal raadiya ma jiro markaasu wuxuu noqday wax magac ah oo xataa ilaa ay gaartay gabdhaha gobol haddii ninku meerka inuu siiyo u damco ila meel lama baxsho waxay u qaadaan waa la warmaful rabta halka meer meerkaasaa la gaarsiiye gabdhaha sababtoo ah waxaa laga dhigay waxaan sidiisaba la bixin markii la kala tegayo unbaa muranka lagu soo dara maxay ii dhaafayda hadee aanfure ha ii daydo isagii oo dhan qayb ha laga tago odayaashu ha ka tariyeen intaasaan kala qaadan jirnay waxa weeyaan baafkaasaa la gelinaya waa arrin halaag ah waa in qof walbaa rabbi uga boqo oo la baxsho meherka qof walbaa inuu iska hormariyo hadduu awoodo kaan awoodinoo dayn ku qaatayna sida dayn loo baxsho loo baxo dayn sida loo baxsho ha baxsho waa daynkan ugu qatarsan qofka dhinta nabigu sala allahu calayhi wasalam nin saxaabiha dhintay markaasaa loo keenaa la rasuulka low janaaso ku tuko markaasuu yidhi dayn ma lagu leeyahay markaasaa l laba dinaara lagu leeyay ku tukan maayo dayn haddii lagu leeyay nin saxaabigaa ah yidhi rasuulka allahu anaa ka bixinaya dusha anaa saartay isaguna ka yaha ku tuko dusha ma saaratay beri ma ka yahaa markaasuu ku tukaday ninkii saxaabigaa ah, nabigu sala allahu calayh markuu arko wuxuu yidhaahdaa ka waran labadii shilin ee rasuulka allow shalayba ahaade weli mayadaa la gaaray uu yidhaahda haye markuu ka soo baxuu yidhaha labadii ka waran maalinka dambu haddaan baxsha saacaddaas kahor korkiisu ma qaboobin u fiirsada waa nin nebi maxamed rumeeyo saxaabi nabiguna janaaso ku tukaday daynkiina weliba la ballan qaado in la bixinaa korkiisu ma qaboobinayo ilaa la baasho yaa kuu ballan qaado inaad noolaanaydo marka meherka ha la iska baxo meherka ha la iska baxsho waa arrin khatar ah meherka madax furasho maahane waa wixii aad gabadhan ku xalaashatay marka meherka waa in la iska baxshaa qofkuna markuu guursanaa waa inuu kow meherkii maheli karaa horta waa inuu ka fkeraa intuusan guursan intuusan ka fkerin wuxuu aqal ku dhigto iyo wuxuu ku arooso iyo wuxuu xaraga ku bixiyo waxaasoo dhan waajibkii maaha waajibkii waa meherka shayga katarta iyo bil labadaasaa waajiba horta waajibkan ka fker intaaba wax kale ka fkerin meher ma iska bixi kartaa haddaadan iska bixi karin ka leexo ha guursani soona lagaa rabaa adiga guur lagaama rabo adiga shaqadaadaba guur maahan daadan bixin karin mi haddaad bixin kartana keen goobta keen meesha nikaaxu ka dhacayo soo dhig miiska soo saar ha lagu arkay miiska iska soo saar haddaad day wax ku qaadatana day sidii loo bixi jira u bixi sidii day day waa maalin laba maalin usbuuc bil hadduu dheeraado waa dhib day waa la ogi nabigu marka wuxuu yihi salى اllahu عalayه wasalam man istadaaca qofkii awooda minkum idinka xaal idin ka mid yahay albaaata qarashka falyatasawaja guursado qarashka oo lagu guursanayo oo meherkii iyo biilkii ah waa labadaas ha guursado guurkan marka nabigu wuu amray haddii uu ninku awoodo qarashkii uu u baahan yahayna guur zinana uu naftiisa uga boqo hadduusan guursan guurku waajibu ku noqonayo maha sunno markaas waa awoodaa qarashkii waana u baahan tahay naftiisu hadduusan guursanna zinuu ka baqaya waajibu ku yahay guurku markaas hadduusan naftiisa zina uga baqayn uuna heli karo qarashuu ku guursado guurkiina u baahan yahayna waa sunno nabigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi waatazawaju الnisaa anuu dumarka waa guursadaa faman raqiba can sunatii falaysa mini qofka dariiqayda ka leexdaan ummaddayda ka mid maa waa sunno markaas waa sunno marka kalena waajib waxaa ka dhiga maa laa yatimu waajibu ilaa bihi fa huwa waajib inuu dhowrsadaa ninka waajibay ku tahay gabadhi waajibay ku tahay qofku inuu dhowrsado wixii aan dhowrsigii la heli karin la-aantiisna waa waajib waa waajib wixii dhowrsigu ku xidhan nabigu fawaaidii wuxuu sheegay guurka fainahu guurka aqadu waa mid laabid badan lilbasari aragga waaxsanu waa mid ilaalin badan lilfarji farjiga ilaahi weyna subxaana wa tacaala ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadkaa wuxuu ku waajibiyey indhahooda inay laabaan oo ninku gabarh ajnebi ka ah uusan fiirin gabadhuna nin ajnebi ka ah aysan fiirin alla ku waajibiyey aayad qur-aan waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum gabdhihiina ilaahay weynaa wuxuu le waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna marka gabdhaha iyo ragga intaba ilaah waajib wuxuu uga dhigay inaysan fiirin qolana qolada kale oo aan raggu fiirin dumarka ajnabiga ka ah oosan gabdhuhu fiirin nimanka ajnabiga ka ah farjiyaalkoodana ay xifdiyaan nabiguna sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixulmuslimka wuxuu ku sheegay fiirada qofku fiiriyo qof ajnabi ka ah waa zino saasuu yihi nabigu sal اlahu alay waslm ishu waa zinaysataa zinadeeduna waa in lagu fiiriyo saasuu yihi nabigu sal اlahu alay slm gacantu way zinaysataa zinadeedu qof ajnabi ka ah inaad ku taabato wy lugtu waa zinaysataa zinadeedu waa in lagu aado uy qalbigu waa zinaystaa zinadiisu waa in looga fakero farjiguna waa u tii weyneed ama waa ku beeniyaa waa xaaraan qaطcan ah ma banaana inuu ninku fiiriyo gabadh ajnabi ka ah ama ha ahaato mid nool ama ha ahaato mid fidno loogu talagaloo shaashadaha ka soo muuqan oo isku mid kalaba daran tanaana sii daranoo tan waa mid fidnada loo diyaariyey ah, waa shaydaan la soo diyaariyey ah, marka kalaba daranba waa zino haddaad fiirido marka waxaa kuugu kaalmaynaya marka ishaadi inaad laabto farjigaagiina xifdido guurka dada wado guurso marka isagaa kuugu kaalmaynaye nabig wuxuu leehi sal اlahu alayه wasalam fainahu guurka aqadu laabid badan lilbasar arag oo haddii qofkii xalaal haystaa hadduusan khabiis ahayn xaaraan raadinma mana fiirinayo una hanqal taagima waa qalbi degay waa qalbi qaboobaa sowma jeedi wa axsanu asagana ilaalin badan lilfarji farjiga waman lam yastadic qofkaan qarashkii awoodin guurka oon meherkii iska bixi karin oon biilkii iska bixi karin guurku ma ahan shahwe gudasho ee waa taxamulu mas-uuliya mas-uuliyada dusha saarane oo lagu weydiinayo oo aan soo marnay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi warajulu raacin fii ahli beytihi wa mas can raciyatihi nabiguna sala allahu calayh wasalam xadiidka saxiixulmuslimka uu ku yidhi bixasbi mri'in min alsmi an yaxbisa quuta man yamliku qofka dembi kale hadduusan gelin dembi waxaa ugu filan oo ciqaab iyo cadaabku ku mudan karaa dadkii biilkooda alla ku waajibiyey biilka inuu ka xabiso intaasuu cadaabku mudan kara inaad biilka bixin weydo oo dhiili diido marka waa mas-uuliya guurku marka taagan gelin mas-uuliyadda ma guda karta mise ma guda kartid haddaadan awoodin miya waman lam yastadic qofkaan awoodin facalayhi bisoom dushiisa waxaalay soom ha soom soomka sunnadaa iska badsado qamiis walbaa iska soomo isniintaa iska soomo bishii saddex maalin ha ka soomo soonkaa badno xaafidku wuxuu yihi qaara waxay yidhaahdeen ee soonku shahwada ma daminayo waaba kicinaaba taas waxaa laga yidhi yuu yidhi bilowga waayo maalin iyo laba waayo ee haddaad daa'imto nabigaaba sheegay sala allahu calayh wasalam been ma sheegaa sheegay faina lahu soonka waxaa u sugnaaday wijaaun dhufaanid u nabigu sal اlahu alay slm soonku waa dhufaanaa dadka shahwadu ka baabi'iyaa sida neefka xaniyaha laga jaray oo kale markaa soonku waa xaqiiqo shahwada waa baabi'iyaa ajarna waad ka helaydaa marka qaabkaasaa dadka nabigu u kala habeeyey salى اlahu alayh wasalam meeshaad ku jirta isgaro adiga faina lahu wijaa fainahu soonkii lahu soonka waxaa u sugnaaday wijaaun dhufaanid rawa bukhaari bukhaari wuxuu ka wariyey can zayd bni haabitin radia allahu canhu qaala zayd bnu haabit wuxuu yidhi tasaxarna waan saxuuranay maca nebi nabiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam uma qaama nabigu waa u istaagay ilaa salaati salaadii subax ayuu u istaagay nabigu sala allahu calayh wasalam qultu waxaan idhi uu yidhi anas ayaa ka warinayey zayd ibnu haabit marka anasaa weydiiyey qultu waxaan iyuu yidhi kam imisa ayaa kaana ahaa bayna aladaani adaanka dambe oo salaada subax lagu tukado iyo wasuxuuri waintihaai suxuur suxuurta markay dhammaatay waxaan weydiiyu yidhi markaad suxuurta dhammaydeen iyo salaada subax adaanka lagu tukadoo dambe oo ah adaanka uu adaami jiray ibnu ummi maktuum adaanka dambe marka la adimayey iyo markay suquurta dhammaydeen imisa udhaayday imisaa udhaxayday qaala wuxuu yidhi zayd ibnu haabe qadhu khamsiina aaya konton aayadood qadarkood qadhu khamsiina aaya konton aayadood qadar la eg aa udhaxeeyey macnaha qadru qiraa'ati khamsiina aaya konton aayadood in tira akriyo qadar la aayadahaasan ahayn kuwa aad u dhaadheer kuwa gagaabanna aan ahayn kuwa dhexdhexaada aimada ugu badiyeen waa sagaal daqiiqay aa lagu akri kara kontonka aayood qaarna waxayba yidhahdeen afar daqiiqa lagu akri marka taas waxay tusaydaa laba arrin koo suxuur in la suxuurto oo qofka soomaya uu suxuurto waa suxuurtu waa barako nabiga salى اllahu calayh wasalam xadiidka bukhaari iyo muslim uu wariyey wuxuu yidhi tasaxaruu faina fi suxuuri baraka suxuurta suxuurta baraka ku jirte waxaa kaloo xadiidku tusayaa suxuurta in dib loo dhigo oo wakti dambe oo habeenka qaybaha ugu dambeeyaa la suxurto sababtoo ah xikmadda laga rabo suxuurta waxaa ka mid ah qofku gaajada inuusan dareemin oo uu noqdo qof xoog leh oo danihiisii qabsan kara cibaadooyinkiisii hawshiisii iyo adduunyadiisii intaba qabsan kara qof meel ku dhaca lama rabo haddii marka qofku aakhiru leyl uu wax cuno maalintii u adkaysan karaa laakiin haddaad lix saac suxuurato de berri waxbaa ka tarimi cuntadaas marka suxuurta waa dib loo dhigo taasna nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yazaalu naasu bikayrin maa akharu suxuur ummaddu kayr ka suuli maayaan intay suxuurta dib u dhigayaan kayrka la sheega sunnada dadku sunadii nabigay ku sugan yihiin oo sunadii ka suuli maayaan intay suquurta dib u dhigayaan waana xadiis bukhaari muslim ay wariyeen bal nabigu sal اlahu alay suquurta wuxuu ku sheegay calaamadda lagu kala yaqaan soonka muslimiinta iyo soonka gaalada oo nabigu wuxuu yihi faslu maa bayna siyaaminaa wa siyaami ahli اkitaab aklatu saxar annaga muslimiinta soonkayaga iyo yahuudda iyo kirishtaanku waa soomaa waa soomaan soonka yahuud iyo kirishtaan calaamada kala duuda waa aroortii suxuurta la cuno ayagu suxuur ma cunaan marka waa in la suxuurto waana in dib loo dhigo waana in suxuurta afka laga qaado wakti uu qof aamin ka yahay maalin maxaa markii suxuurta afka laga qaaday ilaa konton aayadood intii la aqriyo ayaa ka dhimaneed habeenkii markii qadarkaas la gaaray kadib ee adinkii dambe la adimay rawa bukhaari an abi hurayrata rafacahu abu hurayra wuxuu wariyay asagoo nabiga u kor yeelaya rafacahu ila nebiy oola nabiga yidhi sala allahu calayh wasalam saas u wariyo bukhaari sanad kuma warin xadiidkan sidaas uu wariyey isagoo mucallaqa man afdara qofkii afura yowman hal maalin maalinkoo min ramadaana ka mid ah min gayri cudrin cudurdaar la'aan walaa maradin jira la'aan lam yaqdihi waxa wey yaqdihi soonka loo celina oo ramadaanka ah canhudana qofka loo celinaya lam yaqdihi soonkii ka gudi maa canhu qofkaas xaggiisa siyaamu dahri sanad soonkiis wa in saamahu haba sooma hadduu rabo sanad hal maalin oo ramadaan ah cudurdaar la'aan qofka uga taga isagoon cudurdaar sharciga lahaynuu afuray xanuun ma haysto musaafir maahan cudurdaar sharciga ma laha waa iska afuray hadhow hal sano uu qaleeyey labiiyo tobankii bilood maalin kale ma afurin halkii maalin uu rabaa inay ka gudo ma ka gudayo ma ka gudayo ma ka gudayda culummadu laba qowlay ka leeyihiin jumhuurtu waxay yidhaahdeen hadduu maalin qalleeyo faradkii waa ka dhacay laakiin sanad hadduu soomo ajar la eg hal maalin ma helayo maalin ramadaan ajar la eg halkii maalin ajarkeeda ku heli ma ramadaanku wax caadiya ma jumhuurtu saas ma cabdullahi bn mascuud asaga wuxuu yidhi maya dembigii xataa ka dhici ma hadduu sanadka soomo ilaahay uu hortegaa isagoo dusha ku sida markaas ama ilaahay ha u cafiyo ama ha u caqabo laakiin sanad hadduu qalaynayo kama gudayo cabdullahi mascuud saas yidhi asagu marka qofku waa inuu toobad rasmiya la yimaado waxaa la hubaa hadduu toobad rasmiya la yihaa ilahay waa u dhaafaya hadduu maalinkiina qalleeyo toobad rasmiyan uu la yimaado toobad rasmi ah oo shuruuddii leh ka shallaayo go-aan ku gaaro weligiis dambe inuusan afurin ramadaan cudurdaar la'aan uuna ka shallaayo arrintiina faraha kala baxo toobadda ilaahay waa aqbala waana dembiga wa ka dhacaya xadiidkana a'imada gobol waaba waxay yidhahdeen sanad ahaan uma sugna xadiidkan sidoo kale شhucayb arnauud musnadka taxqiiqa ku leeyahay muasafaةu risaala isna wuu ku daciifiya wabi xadiidkan macnihiisa qaala bnu mascuud ayaa yidhi cabdullaahi mawquufuhu sidaas oo uu qofka hadduu maalin ramadaan cudurdaar la'aan uga tago hal sano hadduu sooma kama gudaydo waa ijtihaadkiisa taas waa qowlka cabdullaahi mascuud waa qowlka cabdullaahi mascuud ma ka gudaydo marka maradka lagu cadfay cudurka waa min baabi cadfi اkhaas calى اcaam cudurku waa caam maradkuna waa khaas rawa الbukhaariي can abi hurayraةa radي الlahu canhu qaal abu hurayra wuxuu yihi awsaanii khaliilii khaliilkaygi midkii aan aad u jeclaa wuxuu ii dardaarmay salى الlahu عalيه wasalam nabigu ula jeedaa khaliilkiisa wuxuu ii dardaarmay bialaain saddex arrimood saddex arrimoodu ii dardaarmay nabigu saxaabo dhowr ah ayuu saddexdan u dardaarmay oo abu hurayra uu ka mid yahay bialaain saddexuu ii dardaarmay siyaami alaaati ayaamin saddex maalin soomkood min kulli shahrin bil kasta laga soomo bil kasta inaan saddex maalin ka soomo uu ii dardaarmay saddexdaas xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi ruyaani oo a'imadii shaaficiyada ka mida wuxuu yidhi saddexda bishoo dhan meeshuu ka soomi karaa hadduu ayaamulbiidka ku aadiyana waa ka sii feecanta hadduu ayaamulbiidka ku aadiyana kaana axaba kaasaa sii lasii jacayl bareegi marka dhofkii saddexda ka dhiga ayaamulbiidkana waxaa la yidhaah habeenka bishuu saddex iyo toban tahay maalinka ka dambeeya habeenkaas habeenkaas bishu habeenkii o dhan ways waa cabba oo habeenkaas mugdi ma iyo afar iyo tobanka iyo شhan iyo tobanka wey ayaamulbiidku marka qofka bisha meeshuu rabu ka soomi karaa saddexda kuma xirna saddexdan oo hadday ku dhaafto waad soomayda saddexdii waa ku dhimanta laakiin saddexda in lagu aadiya waa sii fadli badanta waa sii fadli badan ahlucilmiga gobol kalena waxayba yidhaahdeen ayaamulbiid la soomaana waa sunno gaar ah in saddex maalin bil walba laga soomaana waa sunno kaloo gaara ah marka saddexda maalin ayaamulbiidka kaagama xirna marka macnihii haddaad ku aadsatana ka sid ugu fiicneed wey daad isku aadido laakiin haddadaysan iskugu aadin ood maalmo kale ka soontana waa si fiican weeyaan waa sunnadii iyaduna waana nabigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu calay wasalam qofka bish kasta saddexda maalin ka sooma sanadkoo dho dhan isagoo soomulajir egi sababtoo ah bishu hadday soddon noqoto alxasanaةu bcashri amhaaliha maalintii tobanay udhigantaa maalintiiba tobanay udhigantaa saddexda maalin soddonka saasay ugu dhigmaa marka sanadkii o dhan adoo soomaaliya ajar waa naxariis ilaahay waana wax qofkii awoodo ajar weyna uu ku helay bil walba saddex maalin inaad ka soonto ayaamubiidka lagu aadiyaana sii fiican wa ragcatay duxaa barqinka labadiisa ragco wuxuu kaloo nabigu ii dardaarminaynan ka tegin labada ragcoo barqadii la tukado qofku markii qoraxdu soo baxdo dhulka ka gol marka qoraxdu ay soo baxdo labaatan daqiiqo sug khalaas waa la gaaro waqtigi waa la gaaro waqtigi ilaa waxaa waqtigaasuna baaqi yahay qoraxdu cirka dhexbartankiisa isku aadinaya ilaa intaasu baaqi kuwii waxaana ugu sii ajar badan marka qoraxdu kululaato iyo qofka inta masaajidka ku tukada aan ka bixin ee markay qoraxdu dhulka ka goday kor noqoto istaaga tukada labadaasaa ugu ajar badan weliba qofka inta salaada subax masaajidka ku tukada oo aan ka bixin ee markay qoraxdu kor noqoto istaagaa tukada nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ihi labadaas ragco waxay u dhikamaan xaj iyo cumro dhamaystiran xaj iyo cumro dhamaystiran ah, soo ma jeedi in miskiinoo oqoon leh aa ah, wuxuu yidhi dadka xoolaha leh sanadkii maray xajiyaan alxamdu lilah anuu saddex boqol iyo lixdan gooran xajiyay sanad ah saddex boqol iyo lixdan ah. macnaha meeshaana ka faa'iidaysta ah, qof hudaayuu arkayoo oh, salaadiis waan ka tukaday ama iska tegey markaasu ma fahmaayo ah, qayrka hmm, qayrkii yuusan fahmayn kaan sanadkii maru soo xajina laakiin dadaan saddex boqol iyo lixdan goor xajinay oo weliba cumraysanay maxaa yeelay xaj iyo cumro dhammaystiran ay la mid yihiin nabigu sala allahu alay marka labadaas waqti ee barqadii qoraxdu markay kululaatana ajar gaar ah nabigu ku sheegay labadaas rag oo aada u fadli badan yahi xadiid saxiix muslimka waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam qofka markuu waaberisto saddex boqol iyo lixdan xibnooduu leeyahy xibin kasta inuu sadaqa ka bixiyaa laga raba markii waagu beriyo shukran lilah ilaahay kusiye inaad uga sugda laga rabo saddex boqol iyo lixdan sadaqaa lagaa rabo dee dadkii xoolaha aadaa loo jecelya markaasuu nabigu sheegay sadaqadu inay fududdahay sala allahu alay wasalam markaasuu yihi subxaan allahi haddaad tiraa halkii subxaanlah waa sadaqo alxamdu laahi waa sadaqo allahu akbar waa sadaqo laa ilaha illa allah waa sadaqo adkaartaasaa saddex boqol iyo lixdan gaarsiido oo iska bixday sadaqadii markaasuu ku quraaseeyo wuxuu yidhi wa ragcataani yarkachumaa min adduxaa dhammaan waa ka guday laba rag oo baqadiu tukado saddex boqol iyo lixdankii sadaqo laga reeba waa ka bixina ah. wayujziu min daalika kulli dhammaan waxaa ka guda saddex boqol iyo lixdankii sadaqo ragcataani yarkachumaa adduxaa marka ragcatay duxa aad u fican wa an uutira inaan witirka tukadaa nabigu ii dardaarmay qabla an anaama intaana seexan waxaa kaloo nabigu ii dardaarmay yuhi sal اlahu calayه intaana seexan inaan witirka tukado witirka waa tirada isdheer oo salaatuleylka lagu soo qatimo hal ragco ugu yar saddex ragco shan ragco toddoba ragco sagaal ragco koob iyo toban ragco saddex iyo toban ragcad intaba nabigu sal lahu alay wasalam koob iyo toban iyo saddex iyo toban iyo sagaal iyo toddoba waa tukan jir hal ragcana waa noqon karta saddexna waa noqon karta marka nabigu wuxuu ii dardaarmay amaan witir tukan inaana seexan witirka cishaha markii la tukada waktigiisii la gaaro qofkii marka ka cabsana inuusan soo kicin dardaarankaas waa inu qaato intaadan seexan aska tukan cishaha markaad tukato labadii raatibada ahayd ku dartoo tukato waktigii witirka waa la jooga laba ragca inta tukato hal rag haddana tukato witirki waa tukan ah, bal haddaa labada cisho hal ragca ku darto xataa witr waa un tukan haba yaraadee waa tukata ah, dadka dhafatood saddex ka dhigato waa hadda sidii kuu fiicneen amaad shan ka dhigato amaad toddoba ka dhigato ilaa wad marka intaas laakiin qofkii naftiisa ku kalsoon inuu soo kacayo waxaa ajar badan aroorta in witirka la tukado nabiga sal اlahu alيه wasalam fiidka hore waa tukaday intuusan seexan inta soo kacay saqda dhexe oo witirka tukadeen hudada waa ku laabtay laakiin markii dambe wuxuu joogtay jiray inuu aroortii tukado witirka ayadaana ajar badan saasuna u kala qaaday qofkii isku kalsoon inuu soo kacayo witirka aroortaha ajar badan qofkii shaki ka qaba oo is yidha ma kacaydidne waa inuusan witirkiisa ka seexan oo intuusan seexan duxada ka mid tahay shuruuq waa markii qoraxdu ay kor noqoto salaada la tukado wixii waktigaas ka bilowdo dhan waa duxa shuruuqu marka waa halkaas waa marka labada rag oo waktiga ugu horeeyo la tukan karo salaatu duxada wey labada ragcoo la tukado saddexda ragco in laysku xiro iyo in la kala jaro labada waa lagu tukan karaa waxaa la samayn karaa qofku samayn karaa laba ragco inta tukado ka baxo oo istaago hal ragca ah tukado sidaas waa sida ugu fiican wuxuu kaloo samayn karaa saddexdaba hal ataxiyaad inuu u yeelo waxaan bannaanayn inuu saddexda sida maqribka u tukado oo markuu laba ragca inta tukado atixiyaadsado isagoon ka bixin istaago ragca ku daro taas ma banaana maqribkiiyay u ekaane maqribka looma ekaysiin karo rawa الbخaariي can cadiy bni xaatim radي الlahu canhu qaal sa'altu rasuul الlah rasuulka ilaahi ayaan weydiiyey salى اlahu calayh wasalam can ilmicraabi garmaqaafaha micraabku waa ul soobay waran yar ku leeda waxay samayn jireen markaa inay ugaarta ku tuuraan carabtu qofka farasu wataa faraskaasu ugaarka ku cayrine waa ku tuura labay mid tahay meeshii soo daaydo oo dhiig iyo si dababa inta ugu dhacdo jugtaas inay la tuurto haddii marka uu mudo oo birtu ku dhacdo waa wax waran ku dhacay oo kale ama seefo ku dhacday markuu tuurayana bismi llaahi waa xalaal neefta laakiin hadday dabab ugu dhacdo ushu oo jugtaas ay ku disho isagoo mayda u tago waa baq oo wal mawquudatadii suuratulmaa-ida lagu sheegay noqone waa neef jug lagu dilay oo dhagax iyo lagu dhuftay oo kaleu noqona waa xaalaana marka garmaqaatahaasaa nabiga weydiiye ushaas fooda waranka ku leh oo lagu tuurayo ugaarka oo marna birtu mudayda ugaarka marna dadaf ugu dhacayda faqaala nabigu wuxuu yidhi idaa asaaba markuu la helo asiibo bixaddihi afkiisa afka oo birta hadduu ku asiibo ugaarka fakul um waxaa laga hadla sagoo mayda hada u tagto bismi illaahina waa inaad tiraa waa shardiga tuurayo markaad ku tuuraydo bismi illaah waa inaad tidhahda isagoo mayna u tagtay waa mudday dhiiggii waa ka daatay khalaas mididaadiyaa kuugu dhacday fakul cun meeshuna lahoga dhaco waidaa asaaba hadduu ku asibo bicardihi ballankiisa ushiiyo ballan ama dabad ugu dhacday faqatala waana dilay haddii asagoo naftu ku jirto hadda u tagto waa qalane dhib male markaas dabad ugu dhacay naftiiyaa ku jirta utagto waa qalane taasu dhib male laakiin waa kaa dilo isagoo maydaa u tagtay mana mudinoo jirkiisi meelna kama dilaacin falaa taakulha curid fainahu ugaarkaasu waqiidu waa mid la garaacay walmawquudatudii wey mid la garaacay oo jub lagu dilay wey waa bakti marka waa xaaraan ma banaana waxaana lamida wax kasta oo jub ku dilayo culays ku dilay haddii dhagax lagu dhufto dii wax kaloo culus lagu dhufto dii bir culus lagu dhufto ugaarka wixii aan jirka gelin hadday markay ku dhacaan dilaan oo naftu ka baxdo waa bakt qultu waxaan idhi yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ursilu kalbi eygaygaan diraa wa usami bismi illaahina waa leey eygaygaan ka diraan leey qabo ugaarka markaan diraayaan leeya bismi illaahi ila haddadaan bismi illaahi dhihin neefkii magacale laguma qalin bismi illaahi aan leey faajidu waxaan helayaa macahu eygila jirkiisa cala sawdi ugaarka korkiisa xaal uu ku sugan yahay kelban aakhara eyg kale hadhow waxaanu tegahaa ugaarkiioo dhulka yaallo laba ey ag taaganta mid waa midka anugu diro bismillaahi iriyo waa mididaydi midna waa ey kale oo iska soo raacay raqda eygaas kaloo lam usami aanan anugu bismillaahi dhihin caday korkiisa oo anugu inta dirsaday bismillaahi ma dhihin eygan kale walaa adrii aniguna ma ogi u yidhi ayuhumaa waa la godaa ayuhumaa labadooda keebaa akhada qabtay ugaarkan labadooda midka qabtayna aniga ma ogi ma kaygii aan dirayoo bismi llahi iriya qabtay mase midkaan islaamyadoona anugu bismi llahi dhihinaa qabtay ma kala aqaan labadooda fiiri midna wuxuu qabtaa waa kuwa xalaala waa mididaadii midna waxau qabtaa oo dilaa waa bakti waxa laga hadlaana waa neef dhintay ee haddii nolol loogu tago dhib mala waa la kala laha inta bismi llahi la yidhaah ee neefkii oo mayda oo labadooda kor taagan yihin ad arag nabigu salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yidhi laa ta'kul ha cunin ha cunin fainamaa wax kale maahan samayta adugu waxaad mag bisinka u qabatay calaa kelbika eygaaga walam tusami bisinka uma qaban cala alaakari eyga kale mana la yaqaan mid dilay halkaas waa meesha laga qaatay qaacidada weyn oo fiqiga oo la yidhahda ida jtamaca alhalaalu wاlxaraamu guliba axaraam hadday shay ku kulmaan xalaal iyo xaaraam waxaa haalib laga dhiga xaaraamta ida jtamaca alhalaalu wاlxaraamu gullibe alxaraam waxaa qaalib laga dhiga xaaraamka waa qaacidu maahan labadan kaliya adiga hadda eeyaad wax aad dirto waa qabtay neefkii mid kalaa kor taagan waxa wey midna waa xalaal oo waa midkaa ugu dirto bismillahi jire kan kalena waa xaraam wuxuu dilaa waxaa laga soo qaada kan kale inuu dilayo waxaa lamid a naban aad ku dhufatay ugaarkii waa carar isagoo biyo ku dhex jira oo meyd ma biyahaa dilay mase waxaa dilay nabarkaba duu ku dhufatay ood ku dhufatay biyo hadduu ku dhintay waa xaaraam haddii nabarkaad ku dhufatay u dhintayna waa xalaal ida jtamaca alxalaalu waalxaraamu gulliba alxaraam waa xaaraam waxa weeyaan ugaarkii nabaraad ku dhufatay isagoo dad ku dhacayaad u tagtay oo dhintay haddee nabarkaad ku dhufatay nabarkaagii uu ahaa bismi illaahi yaad tiri dabkuna waa xaraam wuxuu dilay ida اجtamaca alxalaalu wاlxaraamu gulliba alxaraam waa qaacido weyn oo ballaaro xadiiska laga qaata rawa الbukhaariyu can اbarا bni caasim wazayd bni arqam bara bni caazib iyo zayd bni arqam radia allahu canهuma sa'la rasuul الlah rasuulka ilaahi waxay weydiiyeen salى الlahu عalيه wasalam can sarfi sarif lacagaha laysku sarifaayo faqaala nabigu wuxuu yidhi in kaana sarifku hadduu yahay yadan biyadin hoo iyo hoo hadduu yahay falaa ba'sa dhib ma leh wain kaana hadduu yahay nasiican daynna falaa yasluxu ma suubado ma ansaxayo sarifka warkiisa waxaa lagu koobaa lacagta laysku sarifaa mar waa isku nuuc marna waa kala duwanta mar waa isku nuuc marna waa kala duwanta lacag haddii lagu yidhaha kow dahabkaa soo gelay dahabkaa soo gelaya ugu horeey markay isku nuuc tahay dahabaa dahab lagu gada ama dolara dolar lagu sarifa ama soomaaliya soomaali lagu sarifa markaas laba shardi u leey inay isla eg yihiin la kala badin waa shardi haddii kala badiyo waa ribo wuxuu yidhi dolarkan waa jeexan ya sagaashan laba dolar aan ku siina adna boqol jeexanaad ii dhiibeen sideeda isleedihiin waa ribo waa ribo waa de maxaan samaynayaa ma helayo qof boqol dollaron jeexnan iga sii saari kayuu iga jeexan yahay maxaan samaynaa waddo kala kuu furan sharcigu markuu albaab xiro albaabu furan ee albaabada ma wada xiro waxaad leedahay lacag soomaali igu sarif hadduu raba yuu kugu sarifin boqol caafimaad qaba inta lagu sarifi jir shardi maaha maxaa yaele soomaaliya dolar marka laisku sarifaa inay isla ekaadaan shardigu intii aad ku heshiidaan ad kala siisan karta ah, soomaaliga un ku siinaa ha ka yaraado boqol caafimaad qaba mid dhiibay wixii la sii laha duro dhib male waa waa banaanye ah, laakiin doolara doolar lagu bedelaa waa kala badan yahay kaagaa jeexan ama kaagaa duugoobay ama kaagaa dhibaato kale qaba waa caynu riba ma midda naarta lagu tiimbado ma banaana wayna isla egyihiin dahaba dahab lagu galaa kama waa elis waa la soo isticmaalay kanuna waa cusubya haddii la kala badiyo wax yar baa allaha ka dhiga waa ribo waa xaaraan qad ah maxaa la samaynaa kii duugga ahaa gad lacagtii gacanta ku dhig lacag kala ku darso ama intaada intay kuu goydo gado laakiin lama kala badi karo marka mar hadday isku jinsi yihiin lama kala badi karo laba shardiyaa la rabaa inay isleegyihiin iyo hoo iyo hoo hadday kala duwanyiin dolar iyo soomaaliya laysku sarifa dolar iyo riyaada laysku sarifa intii la rabaa la kala qaadan kara waa wixii lagu heshiiye wixii lagu heshiiyaa la kala qaadana laakiin hal shardiyu le si ribo looga badbaado hoo iyo hoo boqolkan dolar ii sarif ha konton sarifkana haya kontonka hadhow iisoo labo toban daqiiqo kadib haye haye kontonkaana la soo da waa ribo ah, saas lasoo ordi hoo iyo hoo ala raba ah, hoo iyo hoo boqolkan dolar laba konton iga dhig hal konton hayaho kontonka kale hadda iisoo laabo qasladdu ku jira waa ribo ah, hoo iyo hoo al ah, ee maxaa la samayna hadda ninkaan mucaamala ka xidhan dadaa u taagan ko haddaan sar beeri waxaad tidhan ta jeebka gasho koonku tagaa kontonka idayi ah, kontonka idayi iskaga ku macaamil hadhow iska bixday laakiin sarif maya boqolkii waa in isla markii lagu dhiiba haddaan lagu dhiibin waa ribo marka sarifku waa nuucaas haddii midan yahay wain kaana nasir hadduu midan yahay oo dibdhig uu yahay nasyada waxaa loola jeeda wixii dib loo dhigo daqiiqadaba alla ka dhigo dib haddii mid dib loo dhigo falaa yasluxu ma suubado rawa الbukhaariي can miqdaam radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi maa akala axadun qof ma cunin dacaaman cunto qadu weligiis dhacaamkaasoo khayran ka khayr badan min an ya'kula inuu cuno min camal yadi gacantiisa shaqadeeda wa ina nabiyallaahi daawuuda nabiyullaahi daawuud calayhi salaam kaana wuxuu ahaa ya'kulu mid cuna min camal yadi gacantiisa wuxuu ku shaqaysta nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi maa akala ma cunin axadun qof dacaaman cunto qadu weligiis cuntadaasoo khayran ka khayr badan min an ya'kula inuu cuno min camal yadi gacantiisa wuxuu ku shaqaystay wax ka qayr badan qofma cuni tusaale nabigu noo soo qaatay marka sal اlahu ala sl wuxuu hi nabiyullaahi daawuud waina nabiyallaahi daawuuda calayhi salaam kaana yaakulu min camal yadi gacantiisa wuxuu ku shaqaysto cuni jir muxuu nebi daawuud usoo qaatay nabigu sal اlahu alay slam nabiyaal badane nebi daawuud inuu shaqeeyo baahiyu ku xambaari may nabiyullaahi daawuud waa khaliifatu fi اlardi yaa daawudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lard khaliifuu ahaa dhulkaba uu xukumayba inuu shaqeeyo uma baahnayn laakiin waxa ku kalifay inuu shaqeeyo wuxuu rabay waxa ugu fiican inuu cuno asagoo khaliifihii dhammaan ah uu shaqayn jiray oo wuxuu samayn jiray dirac bileedka dagaalka laga gashado wa alama lahu lxadiid ilaah ilaahay birtu u jilciyey anicma saabiqaa markaasu wuxuu samaynaya diracyaal waaweyn oo laga gashado dagaal oon seeftu karin oon waranku karin kaasu samayn jir waa gaba waana cunaa waana sadacisa marka nabiyaalkana culimmadu waxay sheegaan nabiyaalka waa shaqaysan jireen ka soo bilow aadam aadam beeruu fala jir dhulkiisuu beera jir markaasuu cuni jiray dhulka wuxuu ka soo saara nabiyullaahi nuux faryaamu ahaa faryaamaduu ku shaqaysan jiray waa kii doontala sameeyey waaba arkay gawda ku hay soo ma jeedi najaaru ah sooma jeedo farayaamu alwaaxid iyo masaamiirta yuhiqiin sida la iskugu garaaco oo loo sameeyo nabiyullaahi ibraahim dharkuu gedi jiray nabiyullaahi idriis carqaanku toli jiray nebi muuse xooluhu ilaali jiray nebi moxamed sala allahu calayh wasalam gacanta wuxuu ku shaqaysto cuni jiray gaaladunta birta la dhaco ganimo ka qaada jira tana ugu sii sarreey gacantaa lagu keenay daqri laguma keeni waa shaq marka gaalada cunta birta saaro uu qaniimo ka qaada jira marka waana midda ugu sii sarayda adee wax gacan lagu shaqeeyo hayla diinkiina waa lagu kor yeelay diinkiina waa lagu kor yeelay gacantiina waa lagu shaqaysta waa laba faa'iido waaweyn laba faa'iido waaweyn can xakiim ibni xisaam radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi albayicaani labada qofoo wax kala gadanayaan waa baaicii iyo mushtarigii albayicaani labada wax kala gadanayaan multabisaani bilkhiyaari khiyaar ayay ku dheehan yihiin maa muddada lam yatafaraqaa aysan kala tegin oo qaala wuxuu yidhi xataa yatafaraqa ilaa ay kala tagaan fain sadaqaa hadday run sheegaan oo beecooda ka run sheegaan wabayanaa ayna caddeeyaan wixii caddayn u baahan buurika lahuma waa loo barakeeyaa fii baycihima beecooda wain katamaa hadday qariyaan ceebtay og yihiin wakadabaa ay been sheegaan muxiqat barakatu baycihimaa beycooda barakada laga tira nabiga sal اlahu alay waslm wuxuu yidhi albayicaani labada qof oo wax kala gadane bilkhiyaaray ku sugan yihin khiyaar macnaheed waxaa loola jeedaa qofkii rabaa ka laaba kala beec arrintaas soomaalidu kuma dhaqanto waa wax la yaabi waana xadiiskii nabi maxamed sal la ala laba qof markay wax kala gataan oo shayga ay kala gataanoo kanuna lacagti bixiya kana dabeecadii gacanta ku dhigo qofkii raba ka laaba kara oo dhihi kara waa ka baxayay si ah, laagta lacagtaadi ho waa ka baxa badeecadayda kaa gadan ma kan kalena wuxuu dhihi kara war cajali si badeecadaada ma raba waa goorma maa lam yatafaraqa waa intay wada joogaan oysan kala dhaqaaqin laakiin xaa la ogolay waa ka gabatay suuqaad gashay wax kalaa laguu soo sheegay soo soo laabo arrii celi kuu celima Ah, waajib maaha ixsaan waa kuu samayn karaa ixsaan isaga waa kuu samayn kara lakin xaq ugumadi mar haddaad magaalada gasho oo tagtay laakiin intay wada joogaan kii rabaa ka laaba ka ah, kii rabaa ka laaba ka intay wada joogaan qof soomaaliya haddaad tidhaahdo beeci waa ka dha awalma waa le aniga maa ku dhacay uu leey indha cadayska waaba diin waxaa ah, ka faa'iidaysan adu meesha u taaganta kaliya mar kugu dhac undamin qiyaanaa la raba khiyaaraa la raba intay wada joogaan khiyaar le hadday kala tagaan khiyaarkaas waa dhamaado khiyaarka kaasaa ka mida waxaa ka mida ceebta ceebta nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam maa lam yatafaraqa intaysan kala tegin ayay khiyaar ku sugan yihiin aw qaala wuxuu idhi xataa yatafaraqaa ilaa ay kala tagaanay khiyaar ku sugan yihiin fain sadaqaa hadday run isku sheegaan oo kanu badeecada wuxuu ka ogyahay ka sheego oo hadday ceebu ku jirto ceebta ka sheego oo badeecadu way kala qiimo duwan tahay way kala nuuc duwan tahay waa kala tayo badan tahay kun uu ka sheego kanana lacagta wuxuu ka og yahay uu ka sheego fa in sadaqaa hadday run sheegaan wabayana ay caddeeyaan maa yaxtaaju ila albayaan wixii caddayn u baahan ceebaa ku jiri karta lacag waxa weeyaan badeecada ceebaa ku jiri karta hadday caddeeyaan buuri lamaa sii baycima beexooda waa loo barakay ilaah u barakayna ilaahay baraku gelina waa ku qadooda ilaahay baa barakayna alcajaa-ib waay wain katama hadday qariyaan kanuna badeecada ceebtuu ka ogaayu qarina kanuna lacagta ceebuu ka oya habadka jeexan dhexduu gelina dhexduu gelina laba xabo cafaantood dhinacyada uga rakiba wain katama hadday qariyaan wakadabaa been sheegaan muxiqad barakatu baycima beexooda barakada laga tira marka qof walbaaba waxbuu gacanta ugu jira wixiina oonu ka qaada ilaahay baa marka adugu iskuma filmide ilaahay abe allah kuu barakeeyo adugu iskuma filmi waxaa la yidhi culummadu xadiisku ma sheegin haddii midna ruu sheego midna been sheego taas waxaa la yidhi walaa taziru waasiratu wisra ukra haddii mid run sheego kaas runta sheegay ilaahay waa u barakeeya midka qariyaya ilaahay barakada ka tira culammada gabalaa yihahdeen maya labada waa laga tiraaho shumiga iyo sharta beenta aan labadaba ku faafeen laakiin taas sax ma walaa taziru waasiratu wisra ukra nafna naf kale dembigeeda ma xambaarto kullu nafsin bimaa kasabat rahiina naf walba waxay shaqaysataa rehan loogu haystaa marka haddii mid run sheego midna khaa'in yahay kaas khaa'inkaa ilaahay barakada ka siibaya mideeda kale ceebta hadduusan marka hore sheegin qofka marka badeecada laga gado hadhow uu qaato uu ceeb arko ceebtaasna qiimuhu isla dhimayo xaq wuxuu leeyahay maalinku arko inuu isla markiiba soo celiyo oo uu yidhaahdo waa ikhiyaantay badeecadaada ceebtaanay laheedo isiil xoolahayda xaq iyo walow bacda torosar kadib allah ka dhig ah, ma isla maalinkaas maxaa uu socdi wey waan anugu hadda arkay laakiin asaguna ma u banaana markuu arkay inuu dib u dhigo markuu ogaado inuu alaabtan ceeb leedahay oo loo qariyey markaas si degdega inuu ugaarsiiye ah, si degdega inuu ugaarsiiye rawa bukhaari can caaishata radi allahu canhaa qaalat caaisha waxay tidhi qaalat hindu hinda waxay tihi ummu mucaawiya mucaawiya ibnu abi sufyaan hooyadiis zawjadii abaa sufyaan marka waa mucaawiya amiirulmuminiin hooyadiis wey qaalat hindu waxay tihi ummu mucaawiya mucaawiya hooyadiis ah lirasuulilaahi rasuulka ilaahi waxay ku tihi sala allahu calayh wasalam inna abaa sufyaan ninka abaa sufyaan la yidhaah rajulun waa nin shaxiixun bakiil ah waa zawjkeedii lixda gooroo xantu bannaantahay ka mid tahay lafdigana waa xan laakiin lixda gooroo xantu bannaantahay ka mid tahay oo waa maxay sifadan waa bakiil horta xan waxaa la idhaha qofku wuxuu yahay in laga sheego oo uu dhibsanayo dad badan xanta waxay moodeen marka qofka laga been sheego inay haddaad ka been sheegto waa arrin ka sii daran oo la idhaha istiraan laakiin xan waxaa la idhaha qofku waxa uu yahay oo in lagu sheegana uu dhibsanayo in laga sheego marka inaysan fahmi hadka qaar badan markaa tidhado war ka daxanta ule hortiisa kale ee waa kasii daray haddana hadda hortiis ka tidha waa dembi kale hortiisa haddaad ka tidhaa waa dembi kale marka xantu ma ahan inaad qofka ka bay sheegto taas waa dembi kaleo ka khatarsan laakiin xan waxaa la yidhaha naartana lagu galaa qofka wax uu yahay uuna dhibsanayo in laga sheego wax uu yahay laakiin uu dhibsanayo nabigu wuxuu yihi salى اlahu alay waslama waxaa la yidhaha xan dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa oo aad ka sheegto wax uu dhibsanayo markaasuu yidhi saxaabigii rasuulka alla waxaan ka sheegay hadday ku sugan yihiin ka waran mar waxaan ka sheegayo markaasuu yihi faqad iqtabta waad xanata haddaysan ku sugnayna faqad bahata been abuuraad ballati ma ka daran marka laakiin ilaahay waa la naxariis badan mararka gobola qofku wuxuu baahanaa qofkan waxa uu yaho dhibsan in la sheego oo xugun sharciyaa ku xihan haddaan la sheegin masaladii baa la ogaan karo hadda gabadhan waxay ka cabanaysaa ninkeedaan biil ku filan siin waxa keenayana waa bakiilnimu ee xolo waa haystaa haddaysan sidaas u caddayn mas'aladii ma ogaan karto marka marka qofka mas'alada uga xirnaato waa u bannaanta inuu yidhaha qof sidaasaa wax ma dhex marin ee sharciga xuu ka qabo maaa masladiyaa uga xihan maaha inuu qofka ku xumaynayo masladiyaa uga xihan marka markaas lixdii gooray ka mida marka waxay tihi ina abaa sufyaan rajulu waa nin shaxiixun baqiil ah fahal calaya korkayga ma ahaaday junaaxun dembi an aakhuda fii an aakhuda inaan ka qaato min maalihi maalkiisa wax ka mid ah siran akhadan qaadasho siran qarsoodi ah si qarsoodi ah maalkiisa inaan biilka xoolaha ka kororsanno ma noo banaanta qaala nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam khudii qaado anti adiga iyo wa banuuki caruurtaada maa yakfiiki wax kugu filan bilmacruufi si wanaaggeeda la yaqaana u qaado qur'aanka iyo xadiidka labaduba waxay sheegayaan biilka xadkiisu waa macruuf waa curfiga curfi maxaa la yidhaah ninkaasu meeshuu degan yahay dadka degan ee muslimiinta ee la dhaqaalaha eg biilkay bixiyaana laga raba sidaasaa lagu miisaama waxaa laleeyahay dadka meeshaa degan tahay degan kulana dhaqaale eg biilk oo wanaagsan biilkay bixiyaan bixi wa caashiruhuna bilmacruuf fili dumarka wanaagku dhaqa oo ilahay leey xadiidkaana nabigu wuxuu leeyahay curfigaad ku qaadane macnaheedu waxay tahay biilka abaa sufyaan ragga lamidkaahe muslimiintaa ah ee la dhaqaala eg abaa sufyaan biilkay bixiyaan biilkaas qadah la egataabee hadday wax ka badan qabato waa biriq ma u banaan halkii marka maxaa ka soo baxay koo ninka xaaskiisa iyo carruurtu dhalan sakiirada haddaysan xoolo lahayn biilka isagay ku leeyihin waa waajib ayl xoolaha qaado lama dheheen hadduusan waajib ahayn waa waajib horena usoo maray tan kaleeto waxaan haddii ninka gabadha biil ku filan uusan siin xoolihiina uu hayo ay qaado karto waxay qaadaydaa qadarka ka dhiman biilka hadday wax ku darsatana waa naah hadday wax ku darsatana waa naah qadarka ka dhiman ay ka buuxsani ah, intaase waxa way sida la raba u qaada maan iska cantoosa ma qadarka ka dhiman waxaa kaloo halkaas ay culummadu ka qaateen mas'alatu dafar masaladii la dhihi jiray masalatu dafar waa masalada ah qofaa dayn ku leedahay waa kuu diiday xoolihiisiiyaad aragta nuucii aad ku leheed daad arag ku lehed arigiiyaad aragta daad geel ku leheed geeliyaad aragta daad dahab ku leheedna dahabkiiyaad aragta daad lacag ku leheedna lacagtiiyaad aragta intaadiyaad ka gooseen lasi kale kuguma ogol laakiin adoo geel ku laayo arigiisi qaabtay ma qaadan karti ilaa qaadi kuu xukumo ma qaadi karti hayla isku miisaamidda haw kale rab ama lacag ku dhahaya dahabkiisa aragta ma qaadi karta maxaa yale isku miisaanidda waxay rabtaa gacan saddexaad oo cadaalad ay rabtaa maslau dafar masaladii ku guulaysigaa la yidhahdaa marka jinsigii waa inaad aragtaa jinsigii wixii aad ku lahayd jinsigooda aa ka qaada xadiiskaana u daliil rawa bukhaariy can ibni cabaasin radi allahu canhumaa samictu rasuulalahi rasuulka alla maqlay sala اllahu calayhi wasalam yaquulu xaalu leeyahay man sawara qofkii sawira suuratan masawir fa in allaha alle mucadibuhu waa midka cadaabaya qof alla qofkii wax sawira ilaahay baa cadaabaya xataa yanfuqa cadaabkaas ilaa intee ku jiraya xataa yanfuqa ilaa uu ku afuufo fiiha suuradii uu sawiray aruuxa naf waxaa la leeyahay inta cadaabka la geliyo ha lagaa bixiyo cadaabkee nafta soo geli waxaan adaa sawiray adaa awood ilaahay sheegtay ilaahay baa wax abuuri jiray awoodaad sheegato waxaad ka dhigta wax wax abuuri kara suuraddan aduu ma samayday midaan mobaylka kuu jirta aduu ma sawirin nafta geli cadaab maalinkaasaad ka baxeen nafta geli cadaab markaasaad ka baxayda nafta soo geli soo ma soo geli nafta nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam walaysa binaafiqin mid ku afuufi karana maahan fiiha suuradda dhexdeeda abadda weligiisa kuma afuufi oo ma jiro qof naf geli kara marka hoog ha ku jiro wa saas darteedaa nabigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam ashad الnaasi cadaaban ywma اlqiyaamati almusawiruun dadka ugu cadaabka kulul maalinka qiyaamaha waa dadka wax sawira iyo maanta siduu noqday baalkaas mobayladaha gacanta lagu hayo waxa weeyaan waa shaydaan ummadda loo soo diray sharoo dhan asaga loogu soo dhiibay dadka intaa wax sawirin waa farakutirs caruuraha yar yar iska sawir cabdullahi ibn cabaas xadiiskaas markuu sheegay ninaa u yimid ninaa u yimid markaasu wuxuu ku yidhi cabdullahi ibnu cabaaso anuu sawirkaasa ma ku shaqaysta waxbaan sawira waa sancadaydi wax kale kuma shaqaysto markaasuu yihi wax kale kuu sheegi maayo hadalkii nabigan kuu sheegay anugu sala allahu alay wasalam hadalkii nabiga maxaa yeele fiiri culummadu ma ahan ayagu ilaahyaal inay iska dhigaan oy wax halaaleeyaan waxna xarimaan waxaa la rabaa wixii ilaahyaal sul sheegan inay dadka u sheegaan bis ah, alla kan waa baahanya u xalaale hoogaa u shuuti adiga ma ilaahyala wixii alla xarimay saad ugu xalaalayna adigoo ku shalaysataa miyahaa wax kale mahdi miyahaa hadda bal adugu wad marka adugu ilaah iyadoo meesha wax sharciyeeya maad subxaana allah baadaniyaalku waxay ku gaaloobeen wayta baadaniyaalku itakaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaba min duuni illaah ilah wuxuu noo sheegay yahuudda iyo kirishtaanka culimmadooda iyo suufiyadooday rabbiyaal ka dhigtay cadi ibnu xaatim wuxuu hi rasuulku markuu aayaddaas akriyey aan idin anaa kirishtaan ahaa culummadoodana ilaah nooma ahayno macaabudki dad badan ayagoo ilaahay qayrkiis caabudaysa is ogeyn mogta nag wuxuu ku yidhi sal allahu calayh wasalam wax ilaa xarimay maydin xalaalayn jireen markaasuu yidhi haa ma ku raaci jirteen haa wax ilaahay xalaaleeyey maydin ka xarimi jireen haa ma ku raaci jirta haa fa tilka cibaadatu waa taas yidhi cibaadadu waada fahmay ee waa caabudi jirta marka ninka culummada ah wixii alla xarimay markuu sheego maaha inuu isagu u badbedelo adigu sharci dejin waxba kumelihi allah iskale haleexleexan ee wixii nabigu sheegay dadka gaadsii qofka qaata iyo qofka kale adiga laga xisaabin ilaahaa kula xisaabtama laakiin adigu naar ha shaqaysan oo ha isku dayin inad lexlexido soo ma jeedi maanta waxa dadka halaagaya waa kuwa leexinaya eh, eh, oo midka xoogaa saas looma jeedo kaas ka leexiye kaasaa koleyba loola jeedo wakada cabdullahi bn cabaas wuxuu sawirka haddaadan iska dayahayn wixii ruux la iska ilaali geedaha sawir geeduhu ayagoo banaanta derbiyuu sawiri karaa qofku geeluu sawiri karaa gaariyuu sawiri karaa diyaaraduu sawiri karaa markabuu sawiri karaa waxa xaaraanta xadiiska fiiri naf geli waa wixii nafi ku jira ah, waxa in la sawiro la diidaa waa wixii nafi noolaha wey laakiin waxaan naf lahayn waa ku banaanta culummadu waxay isku khilaafeen midka dhaqdhaqaaqay oo fiidyowga sawir ma yahay mise ma ahan kaas waa laysku haystaa kaas xagga iskale laakiin midkan kale oo ama mobile ha lagu sawiro ama camera kaleeto ama gacanta qalin ha lagu sawiro de nabiga sal اlahu alay slm daah iiriya qaala yidhahdeen sawir waxalaa wixii hoos dhig nabiga daah masawir ku dhega uu yidhi waa sawir oo inkiray daahma wax hoos dhaha ku dhega maya waa rinji ah, waa rinji sooma taasuu ku tilmaamay nabigu sal اlahu alay wasalam marka shayga dhaqdhaqaaqaya oo aan xarkagsanayn kaas culamada isu khilaafeen qaala yeedeen sawir maaha waxay la mid yahay muraayada la isku fiiriyo muraayada isku fiiriyo soo kama dhex muuqato soo ma dhaqdhaqaaqayso laakiin sawir ma dhaqaaqiy ah. sawir ma dhaqaa sawir waa taagay saasuna kuusoo fiiraan ah. ee sawir ma dhaqaaqo laakiin waxaan dhaqaaqa waxay dhahdeen waa muraayada la isku fiirinayo kale marka kee kaafada culummadii ahlu sunnuhu isku khilaafeen xagga iska dhe laakiin wax alla waxa kale xaaraan wey iska de ah. xaaraan wey iska de والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد